alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabun man xaqaqa tawxiida dakhala aljannata bigayri xisaab baabkii saddexaad ka mid ahaa abwaabta kitaab tawxiid wuxuu ku saabsan yahay ana man xaqaqa tawxiida dakla اljanata bgayri xisaab qofka tawxiidka xaqiijiya ee dhamaystiraa inuu jannada gelayo iyadoo aan la xisaabin maqsuudka baabku waxa weeye bayaanu maraatib اlmuwaxidiina fi الtawxiid bayaanu maraatib اlmuwaxidiina fi الtawxiid in la caddeeyo dadka muwaxidiinta ahi darajaadka towxiidka dhexdiisa ay ku leeyihiin iyo isay u kala sareeyaan wa ana man xaqaqahu minhum dakala aljanata bigayri xisaabi walaa cadaab wa ana man xaqaqahu minhum dakala aljanata bigayri xisaabin walaa cadaab iyo masalada labaad oo ah qofka tawxiidka xaqiijiya sida uu yahay uga soo baxaa inuu jannada gelayo xisaab iyo cadaab la-aan musanifku raxima llahu tacaala maqsuudka baabku inuu sidaa yahay wuxuu ku ishaaray masaa'ilka baabka saynu insha allahu tacala arki doono oo wuxuu yihi fiihi masaa'il alulaa macrifatu maraatib الnaasi fi الtawxiid masalada koowaad ee masaa-isha baabkan uu ka soo saaray wuxuu ka dhigay macrifatu maraatib الnaasi fi الtawxiid masalada labaadna wuxuu yihi athaaniyatu maa macnaa taxqiiqihi tawxiidka taxqiijintiisu macnaha ay leedahay shay kuma jiro dadka muuminiinta ah inay iimaanka dhexdiisa darajaad kala sareeya ay ku leeyihiin oo alimaanu yaziidu wayanqus kadalika annaasu yatafaadaluuna fi اtawxiidi tafaadula cadiima sida ay yidhaahdeen abnaaء sheikh iyo sheekh xamed ibnu naasir annaasu yatafaadaluuna fi الtawxiidi tafaadula cadiima dadku iyagoo asalkii tawxiidka wada haysta haddana tawxiidka aad bay ugu kala sareeyaan wayakunuuna fiiha calaa darajaat darajooyin baanay ku kala sugan yihiin bacduhaa aclى min bacdi darajooyinkaasoo kala sareeya faminhu man yadkulu janata bgayri xisaabi walaa cadaab muwaxidiinta waxaa ka mid ah kuwo tawxiidka darajada u sareysa gaadhay oo jannada xisaab iyo cadaab la-aan ku geli doona sida nusuustu ay tusisay wa minhu man yadkulu الnaar waxaa ka mid a muwaxidiinta kuwa naarta geli doona oo naarta ku ogaa ku sugnaan doona calى qadri dunuubihim inta dunuubtoodu markaa ay gaadhsiiso uma yakrujuuna minha atana naarta kasoo bixi doona liأjli ma fi quluubihim min الtawxiid wاliimaan waxaa quluubtooda ku jira awgii bay naarta kaga soo baxayaan o tawxiid iyo iimaan wahum fi dalika mutafaawituun marka dadka muwaxidiinta ahi laysuu calى darajaة waaxidaة fi الtawxiid baabkani xidhiidhka uu la leeyahay baabka ka horeeya waa maxay baabka ka horeeya muxuu ahaa baabu fadli الtawxiid wama yukafiru min الdunuub baabkana baabu man xaqaqa tawxiida dakla اjanata bgayri xisaab hada اlbaabu yucaddu tatmiima lilbaab aladi qablahu baabkan baabkii hore dhamaystir buu u yahay baabkii hore fadliga tawxiidu ku saabsanaa oo ay ka mid tahay in dembi dhaaf lagu helo fi laakhira ka baabkana yucaddu tatmiima min ilbaab aladi qablah famin fadli الtawxiid ama baabkani wuxuu ka hadlayaa fadli kamida fadaaishii tawxiidka ee baabkii hore loo guntay famin fadli الtawxiid ana taxqiiqahu sabab lidukuli اljanati bgayri xisaabi walaa cadaab fadaaisha tawxiidka ee baabka hore lagu sheegay waxaa ka mid ah in qofka tawxiidka xaqiijiyaa jannada uu xisaab la-aan ku gelayo mar haddii la yihi xisaab la-aan buu ku gelayaana taa waxaa ka dhalanaya bigayri cadaabna inuu gelayo lianna man laa lam yu lianna man lam yuxaasan laa yucadab lihada sheekhu baabka muxuu ku kaaftoomay baabu man xaqaqa tawxiida dakhala ljanata bigayri xisaab walaa cadaabina xadiida ku jirta baaba kumuu tasriixin waayo inuu cadaab la-aan jannada galaa waa laazimu dukuulihi ljanati bigayri xisaab qof kastoo la xisaabin lama cadaabayo marka baabkan iyo baabkii hore maxay isu yihiin hada اlbaabu fi fadli الtawxiid اlkamil aladi xaqaqahu saaxibuhu horta labada baab waxay wadaagaan labaduba fadlu tawxiid bay ku saabsan yihin oo baabkaasina si guud buu uga hadlay baabkanna towxiidka xaqiijintiisu inay fadli dheeraada leedahay oo inuu qofku jannada galo bilaa xisaabin walaa cadaab ayuu ka hadlayaa labada baab waxay wadaagaan labaduba fadlu tawxiid inay ka hadlayaan lakiin baabkani wuxuu ka hadlayaa waa fi fadli tawxiid اlkamil tawxiidka dhamayska tiran ee la taxqiijiyey fadligiisu ka hadlaya wاladii qablahu fi fadli muطlaq الtawxiid aslu tawxiidka xataa fadliga lagu helayo walow yaan la dhamaystirin be ayuu baabka horena ka hadlaya falawlu yatacalaq bima waxad allah walam yushrik biاllah baabka hore wuxuu ku saabsan yahay qofka ilaahay waxiida shirkina ka maran wax kalaba ha ka khaldanaadaane dee xadiidka cibaado maxaa ku jirtay adkhalahu lahu اljana calى ma kana min alcamal wa hada اlbaabu yaktaص biman waxad allah xaqa الtawxiid baabkana waxa uu ku kooban yahay ama ku saabsan yahay qofka si dhaba ilaahay u waxiday oo lam yushrik biاllahi shay-an shirki aan samayn laa kabiir walaa sagiir wasalima min albidac oo ka maran bidco wa min shawaa'ib almacaasi wadunuub iyo macaasi iyo dunuub towxiidka lagu barxo ka maran marka waa derajo derajadii hore ka sarreysa weeye ereyga ku saabsan taxqiiqu tawxiid sheekha waa looga horeeyey horti culimaa isticmaashay sheekhulislaam ibnu taymiya ayaa ka kamida culimada ereyga taxqiiq الtawxiid hore u isticmaashay kadalika ibn rajab raximah اllahu taعala baabu man xaqiqa tawxiid man waxa ay ku ansaxaysaa in la ha waa sharطiya waxaa kale ku ansaxaysaa in la ha waa mawsuula xaqaqa waa maakuudu min alxaq waxaa laga soo qaatay alxaq wa huwa itqaanu shay wa ixkaamuhu waa shayga in la dhamaystiro oo meeshiisa la dhigo sida ibnu faris uu ku sheegay fi mucjami maqaayiisi luga التwxiid man xaqqa التwxiid alasl ana الmuصنif ida aطlqa التwxiid famuraaduhu maada musanifku hadduu ereyga tawxiid iطlaaqo on waxba raacin muxuu uga jeedaa asal ahaan tawxiid famuraadu tawxiid اlcibaada lakin yasixu huna an yakuna muraaduhu jins الtawxiid noocyadii tawxiidka o dhan qofka xaqiijiye inuu ujeedo sidaasina way ansaxaysa dakla اljana ay sayadkulu اljana way macnuun waa ficil maadi oo loo isticmaalay mustaqbal wax soo socdo weli aan dhicin wayucabaru can اlumuuri اlmustaqbaliya bاlficl اlmaadi liqurbiha u taxaquqi wuquucihaa in wax mustaqbalo weli aan dhicin iyadoo laga hadlayo ficil maadi la isticmaalo maxaa keena laba arrimood midkood in shaygaasi uu dhow yahay wakti dhow uu dhici doono saa awgeed baa laga dhigay mid dhacay oo kale aw litaxaquqi wuquucihi ama dhicistiisaa la huba saynu kusoo aragnay xadiidkii halaatat lusuula ku yaalay xadiid abi hureyra fi bukhaari kul umatii yadkhuluuna janata ila man aba qiila man yaba ya rasuula allah qaala man aطaacanii dakla اljana waman casaanii faqad aba dakla اljanadaas waa maadi jannadii qofku isagoon gelin baa dakala oo maadiya la isticmaalay waa litaxaquqi wuquuci dalik mar haddii sifadaa laga helo waa xaqiiqo lahuba inuu jannada geli doono waayo qur-aankana waa ku timi in ficil maadi loo isticmaalay arrin mustaqbala oo sababta lagu isticmaalayna ay tahay litaxaquqi dalik ka qowli اllahi tacaala ataa amru اllahi falaa tastacjiluun ataa waa ficil maadi arrintan hadda loo isticmaalay waa arrin mustaqbalo weli aan dhicin dee ilaahay amarkiisa cadaab ha noqoto qiyaame ha noqoto markaa ma dhicin in mustaqbal loo jeedana waxaa tusinayaa falaa tastacjiluuhu waxaan weli dhicin baa la odhan karaa ha degdegsanin laakiin wax dhacayba dee lama idhaahdo falaa tastacjil waabuu dhacay maxaa la degdegsan doonaa dakala aljanna fiihi ashahaada biاljanna liman xaqaqa atawxiid baabka waxaa ku jirta qofka tawxiidka xaqiijiyay in looga markhaati kacay gelitaanka jannada ashahaadatu biljanatina waa nawcaan in qofka janno looga markhaati kaca waa laba nooc ashahaadatu bilwasfi waa ta koobaad in janno looga markhaati kaco iyadoo shahaadada lagu xidhayo sifo man aطaacanii dakala اljana shaksi mucayana lagama hadlayo cid kastoo sifadaa la weeye marka ashahaadaةu biاljanati bilwaصfi waa jaa-is biاlijmac waa odhan kartaa qofka tawxiidka xaqiijiyaa jannadu gelayaa qof mucayana dee kama hadlaysa waxaa odhan kartaa qofka rasuulka adeecaa jannadu gelayaa man sala lbardayn dakala اljana wahaakada waa banaantay taas nooca labaad waa ashahaadaة lilacyaan oo qof mucayan la hebel baa jannada gelaya iyado waa maxalu khilaaf sida saxdina oo wixii nasku soo arooray in lagu gaabsanayo ciddii daliil uu sheegay inuu jannada gelayo alwaasitiyana aynu ku arki doona insha allahu tacaala man xaqaqa tawxiid masaladaynu haddaba u baahanay waxa weeye maa macnaa taxqiiqu tawxiid xaqiijinta tawxiidku waa maxay goormaa la odhan karaa qofkaasi an tawxiidku u xaqiijiyey oo wuxuu la yimi sifadii uu jannada ku geli lahaa xisaab la-aan iyo cadaab la-aan taxqiiqu tawxiidku ma waa qofku inuu shirki ka madhnaado intaasoo qura miyuu ku noqonaya muxaqiq litawxiid maya akara min hada wey taxqiiqu tawxiid waa macrifatuhu tawxiidki inuu garanayo waalcamalu bihi uu ku camal falo ظاahirا وbaطiنا kor iyo kalba xagga qalbiga iyo xagga xubnaha muuqdaba وتصfiyatuhu wa تkhliiصuhu min الshirki والbidaci wاlmacaasi waa in towxiidkiisa uu ka sifeeyo uu ka khaalis yeelo shirki bidco iyo macsiyo iyo wamaa yunaafi kamaal tawakul waxyaabaha kama tawakulku inuu dhamaystirmo diidaya idan taxqiiqu tawxiid wuxuu isugu jiraa cilmi iyo iyo camal inaga hi macrifatuhu walcamalu bih sida tawxiidka lagu camal falana de waynu garanaynaa waxaa kaloo isugu jiraa daahir iyo baطin tawxiidkii qalbiga waa inuu galo waa bainkii daahir oo ah in uu ka muuqdo towxiidku xubnihiisa waxaa kale oo taxqiiqu tawxiidku isugu jiraa iijaad iyo tark wax la samaynayo oo la jirsiinayo iyo wax laga tegayo waxaa la sameynaya waa taa aynu ku ishaaray markanu yihi walcamalu bihi daahiran wa baatinan waxaa laga tegayana inaga nidhi tasfiyatu watakliisu min ashirki walbidaci walmacaasi marka muxaqiq litawxiid noqon maayo qofku ilaa tawxiidkii cilmi ahaan uu barto camal ahaan xagga qalbiga xagga xubnahaana uu la yimaado kul maa yunaafi asla tawxiidi aw kamaalahuna uu ka tago wax kastoo tawxiidka asalkiisa meesha ka saaraya oo ashirku labar iyo wax kasta oo dhamaystiranka tawxiidka ee waajibkaa meesha ka saaraya sida shirkulasqarkii iyo bidacii hayr mukafirka ahaa iyo macaasidii idan khulaasat lqowl waa maxay taxqiiq tawxiid waa maxay macrifatuhu ko walcamalu bihi ظaahiran wa baطinan tasfiyatu watakliisu min الshirki wاlbidaci wاlmacaasi iyo wamaa yunaafi kamaal الtawakul waxyaaba waxaa jira aan shirki ahayn bidcana ahayn macsiyana ahayn laakiin mubaaxba ha noqdaano qofku hadduu sameeyo tawakulkiisii nuqsaan gelinaya marka kuwa in laga tagaana taxqiiqu tawxiidka kamid sidayn arki doona istirqaaga ka mida inaad tidhaahdo markaad xanuunsato kaale oo qur-aan igu akri hebel oo qur-aan igu akri waa shay jaa-iza oo laysa bishirkin walaa bidcati walaa macsiya laakiin qofka sidaa yaa yeela tawakulkiisaan dhamaystirnayn walihada maxaynu xagga dambe ka raacinay tasfiyatu watakliisu min ashirki wاlbidac wاlmacaasi wama yunaafi he kamaal tawakul walow kuwaa la sheegay midnaba yaana noqon wax kastoo tawakulka dhamaystirankiisa anfinaya culimadu taxqiiqu tawxiid markay qeexayaan siyaabo kala duwan ba u qeexaan haddaad eegto taysiiru casiiz alxamiid lisheekh sulaymaan haddaad eegto fatxu lmajiid lisheekh cabdiraxmaan bin haddaad eegto waxa weeyaan ibطaalu tandiid haddaad eegto alqowl mufiid sheekh ibn cuthaymiin iyo kutub kaloo fara badanba qaarba waxaa laga yaabaa taxqiiqu tawxiidka qeyb ka mida inay sheegaan oo qaar ay sheegaan jaanibka iijaadigaa waxaa marka la sameeyo tawxiidku dhamaystirmaya qaar jaanibka tarkiga inay sheegaan qaar daahirka ay sheegaan qaar baatinka ay sheegaan qaar cilmiga sheegaan qaarna camalka ay sheegaan marka anigu tacriifkan aan halkan ku qoray waxa weeyaan tacriif eh, tawxiidka xaqiijintiisu jawaanibtii ay lahayd oo dhan kulminaya hadday cilmi tahay hadday camal tahay hadday daahir tahay hadday baatin tahay hadday jaanib uliijaad tahay iyo hadday jaanib utarki tahay tacaariiftoodaasi markaa ayaanan ayaan ka ururiyey waana tacriif loo odhan karo waa jaamic maanica ah, biidn illaahi subxaanahu wa ayib masalada labaad waxay tahay macna taxqiiq tawxiid sooma inaan fahmin yaa ku soo celinaya taxqiiq tawxiid shardi ba nadariyada laftoodii sheegto lakin qarib sadid waqarib haye macrifatuhu walcamalu bihi walcamalu bihi ظaahira وbaطina haye watasfiyatuhu watakliisuhu min الshirki wاlbidaci wاlmacaasi in baa hadhay wma yunaafi الtawakul wma yunaafi kamaal الtawakul ha wma yunaafi kamaal الtawakul waxaa laga yaabaa mulakhaska horead haysataan inay inta hore ka maqan tahay soo ma inta hore a macrifatu walcamalu bihi daahira wa baطina baa ka maqan marka inta waad iskaga darsan doontaan insha allahu tacala masalada kale waxay tahay maraatibu taxqiiqi tawxiid xaqiijinta tawxiidku darajooyinka ay leedahay towxiidka laftiisu uu qeybsamaa oo litawxiidi maraatibu halaaa ka maraatib اliimaan towxiidku saddex martabuu leeyahy sida iimaankuba u leeyahay saddex martabo soo aslu اliimaan iyo alimaan اlwaajib iyo alimaan اlmustaxab saddexaas soo maayn tawxiidka laftiisu saddexaasu leeyahay martabada koowaad ee tawxiidku waa aslu tawxiid ereygaana dee aada baynu u isticmaalnaa haddaa baynu isticmaala markaynu ka hadlay labada baab farqiga udhexeeya oo baabka hore wa wuxuu ku saabsan yahay man ataa biasli الtawxiid ee wain kaana fiihi naqsu baabkana wuxuu ku saabsan yahay man ataa bikamaali الtawxiid marka maraatib الtawxiid waa halaaثa almartabaة اlأulى waa maxay waa aslu الtawxiid aslu tawxiidka maxaa looga jeedaa waa alqadru aladi yadkulu bihi اlmarءu fi اlislaam alqadru aladi yadkulu bihi اlmarءu fi اlislaam wayanjuu bihi min alkufr waa qadarka qofka uu muslim ku noqonayo waa qadarka tawxiidkaa qofka marka laga helo uu ku noqonayo maxay muslim wayanjuu bihi min alkufr gaalnimona uu kaga badbaadayo oo intuu intaa haysto yaعnaa qof shirki lagu takfiiriye noqon maayo wاlkhuluudi fi الnaar naar inuu ku waarana uu kaga badbaadayo hadduu saa ku dhinto hadduu doonaya macaasidiisa ha kuba galabee naar ku waari maayo mar hadduu aslu tawxiid ka hayo marka waa qadarka qofku markuu la yimaado uu muslim noqonayo oo gaalnimo uu kaga badbaadayo waa inta u yar tawxiidka haddii xaggaa loo dhaafo khalaas waa xaggaa ka xiga waa kufri waa gaalnimo iyo shirki hadduu qofku ku dhintana naar inuu ku waaro uu kaga badbaadayo xataa naarta hadduu galo dee uu kaga soo bixi doono aslu tawxiid baa intaa la dhaha oo qofkii wuxuu la yimi nataqa bishahaadateyn shahaadateynkiibuu ku dhawaaqay walam yaأti bimukafir wax lagu gaaloobana ma samayn oo caqiide ah ama qowla ama camala muxuu hayaa qofkaas aslu tawxiid buu hayaa oo intuu nool iyo islaamnimaa loo xukumayaa hadduu dhintana oo dembiyadiisa naaru ku galana ku waari maayo martabada labaad waa tawxiid اlwaajib waa tawxiidka waajibka ah tawxiid اlwaajib oo qof kastoo tawxiid ulwaajib la yimi aslu tawxiidkiina de wuu hayaa wayaxsulu bificli اlmuwaxid lijamiic اlwaajibaat wa tarki jamiic اlmuxaramaat waxaanu ku xaasilaya tawxiidka waajibkaahi qofka muwaxidka ee aslu tawxiidka aynu ku sheegnay inuu sameeyo waajibaadkii oo dhan muxaramaadkii oo dhanna uu ka tago markaasuu towxiidkii waajibkaa la yimi wa huwa alqadru aladii yanjuu bihi min dukuuli الnaar qofku towxiid waajiba hadduu la yimaado asalkii towxiidku la yimi waajibaadkii o dhanna waa la yimi muxaramaadki o dhanna waa ka tegey dee naar geliba maayo kaas ee wax naar lagu galaba ma samayn shirkina ma samayn waajibna ma dayicin shay muxaram loo diidayna ma samayn hadduu sameeya inuu ka toobad keeno intaanu dhiman naar bay sarki maayeen tawxiidka waajibkaa ah qofka la yimaada martabada saddexaad waa tawxiid lmustaxab waa tawxiidka mustaxabka ah wa huwa alqadru zaa'id can tawxiid اlwaajib waa qadarka tawxiidka ah ee dheeraadka ah tawxiidka waajibka ah intii waajibka ahayd buu la yimi dheeraadna uu ku daray muxuu ku xaasilayaa towxiidka mustaxabka ahy wayaxsulu bificli mustaxabaat wa tarki اlmakruhaati ظaahira wa baطina wuxuu ku xaasilayaa inuu sunayaashii sameeyo makruhaadkiina uu ka tago kor iyo kalba inta muuqata iyo iyo inta qarsoonba ka waxaynu fahamnay maraatib الtawxiid inay tahay halaaثatu aslu الtawxiid iyo atawxiid اlwaajib iyo tawxiid اlmustaxab halkaa waxaa kale aynu ka fahnay masale muhima oo ah alirtibaaط اlwahiiq bayna الtawxiid ficl اlwaajibaat wa tarki اlmuxaramaat xidhiirhka adagee ka dhaxeeya tawxiidka iyo samaynta waajibaadka iyo ka tegista muxaramaadka oo qofku inuu waajibaadkii ilaahay u diray sameeyo muxaramaadkiina uu ka tagaa tawxiidkiisu inuu dhamaystirmo ayay qeyb ka noqonaysaa walaa yakmulu tawxiidu xataa yaanu shirki samaynin laa akbar walaa asqar laakiin intuu waajibaadki ilaahay u diray dayacayo ama muxaramaadka uu samaynayo tawxiidkii ku waajibay lama wada iman oo dee amaraat tawxiid bay kamid tahay iyo amaraat liimaan in waajibaadka la sameeyo muxaramaadkana laga tago masladaasina waa masale muhima wey oo ha u qaadanin tawxiidku inuu yahay uun in shirkiga laga badqabo intaasoo qura maaha bal aacaatku waa min atawxiid oo qof kastoo cibaado farala sameeya ama sunaa sameeya oo ikhlaasan u sameeya alam yuwaxid illaah qof kasta oo xaaraanta ilaahay daraaddi uga tagaan waa saasoo kale wey waayo maraatibu tawxiid markaynu fahanno waxaa su-aasha kalen isweydiinaynaa tahay maraatibu taxqiiqi tawxiid mar hadduu tawxiidku maraatib leeyahay xaqiijinta tawxiidkuna maraatib bay yeelanaysa oo qofku saddexdaa martabo dee marba mid buu taagay ama aslu tawxiid un buu hayaa ama taa uu dhaafayo tawxiidkii buu la yimi ama taana uu dhaafayo tawxiidkii mustaxabka buu gaadhay marka taxqiiqu tawxiidku martabataani un buu leeyahy oo qof aslu tawxiidku un haya la soco maraatibu tawxiid soo saddex may ahayn aslu tawxiid atawxiid alwaajib iyo atawxiid almustaxab laakiin maraatibu taxqiiq الtawxiid waa laba un saddexda martabo tee ka boodayna taba horeysa oo qof aslu tawxiidun haya tawxiidkiisa ay nuqsaani ku jirto oo waajibaadkii ka tegaya qaar muxaramaadkii samaynaya tawxiid buu xaqiijiyey lama odhan kara kaas taxqiiqu tawxiid waa labada martabadooda damba un an yuxaqiqa atawxiid alwaajib inuu tawxiidka waajibkaa la wada yimaado waa martaba min maraatibi taxqiiq tawxiid inuu taa dhaafo oo an yuxaqiqa atawxiid almustaxab tawxiidkii mustaxabka ahaa inuu la wada yimaado marka maraatib taxqiiq الtawxiid waa laba un taxqiiq اlqadri اlwaajib min الtawxiid taxqiiqiis muxuu ku xaasilayaa qadarka waajibka ee tawxiidka kamida taxqiijintiisu maxay ku xaasilaysaa bitarki shirk ko ficil waajibaat tarki اmuxaramaat markuu shirkigii ka wada tago waajibaadkiina sameeyo muxaramaadkiina ka tago faqad xaqaqa atawxiid alwaajib tawxiidka waajibkaabuu xaqiijiyey martabada labaad waa taxqiiqu اlqadri اlmustaxabi min الtawxiid waa qadarkii tawxiidka ee mustaxabka ahaa inuu xaqiijiyo taasina maxay ku imanaysaa tarki shirk ficil waajibaat tarki اmuxaramaat ficil mustaxabaat takri tarki almakruhaat ظaahiran wa baطina marka tawxiidku saddex marta leeyahay laakiin xaqiijintiisu maxay leedahay laba un goormaa la odhanaya xaqiqa tawxiid markuu tawxiidkii waajibkaa la wada yimaado waxaa la odhanaya xaqiqa tawxiid alwaajib tawxiidkii mustaxabkaa markuu la wada yimaadana maxaa la odhanaya xaqiqa tawxiid almustaxab labada martaboodna teebaa sareysa taxqiiqu tawxiid almustaxab marka taxqiiqu tawxiidka tacriifka aynu u sheegnay dee ficil mustaxabaat oo tarku lmakruhaat kuma jirta soo ma marka muxuu tari tacriif u noqonayaa taxqiiqu الtawxiid alwaajib ama taxqiiqu alqadri اlwaajibi min الtawxiid ila waxan waa inuu tawxiidkii macrifatuhu wاlcamalu bihi daahira wabaطina wa tasfiyatu watakliisu min الshirki wاlbidc wاlmacaasi ayib musanifku raximah اllahu tacaala maqsuudka baabka xaqiijintiisa wuxuu u sheegay saddex daliil wa kuluhaa fi xaali man xaqiqa الtawxiid saddex daliilba waxay ku saabsan yihiin xaalka waxay ka warramayaan xaalka dad tawxiidka xaqiijiyey daliilka koobaad daliil awal waa qowl llahi tacala ilahay uu yihi ina ibraahima ibraahim kaana wuxuu ahaa umatan buu ahaa ay qudwatan wa imaama fi اlkhayr mid tusaale ku ah iyo imaam hogaamiye khayrka qaanitan buu ahaa ibla ibraahim طaayica lilah mid ilaahay adeeca xaniifan buu ahaa ay muqbilan calى الtawxiid maa'ila can ishirk towxiidka qaabilay shirkigana ka soo leexay walam yaku ma ahayn min almushrikiin mushrikiinta mid kamida mushrikiinta waxba kagama mid ahayn wax mushrikiinta la wadaagay oo wixii ay mushrikiin ku noqdeen kamidiina ma jirin macnaha ayaddu waxa weye ilahay wuxuu ku ammaanay nabiy llahi ibraahim biannahu kana imaama fi lkhayr ina ibraahima kaana ummatan inuu khayrka tusaale ku ahaa iyo mid lagaga daydo waxaa kaloo ilaahay ku amaanay anahu kana muqiima calى طaacati اllahi wa khushuucih mid ilaahay adeecitaankiisa iyo kamar qaadashadiisa joogteeyo o ilahay ukhushuucsanna inuu aha wuxuu ku amaanay muqbila calى tawxiidi maa'ila can gayrihi inuu aha mid ilaahay tawxiidkiisa qaabilay waxaa khilaafsan oo dhanna ka soo jeestay wuxuu ku ammaanay inuu ahaa taarikan lishirki bianwaacih shirkiga noocihiis o dhan inuu ka tegay akbar iyo asqar daahir iyo khafi iyo shirki qowliya iyo mid ficliya iyo mid ictiqaadiya wa anahu tabara'a min almushrikiin inuu ahaa mid mushrikiinta markaa beri ka ahaa marka umatan macnaheeda wa inagaa sheegnay waxba ku noqon mayno waa jaamica likhisaal اlkhayr waqudwata waimama wamucalima lilkhayr qaanitanna qunuudku waa dawaamu طaaca ay daa'ima طaacati lilah mid ilaahay adeecitaankiisa joogteeyayo xaniifanna horena waynagi usoo aragnay waa mustaqiima calى الtawxiid maaila can الshirk tawxiida ku toosan shirkigana ka leexsan walam yakun min almushrikiin lam yakun waaqica fii nawci min anwaci shirki nooc anwaaca shirkiga kamida kuma dhicin bal tabara'a minhu min faacilih shirkiga iyo dadkiisaba nabi llahi ibraahim beri ayuu ka noqday walam yakun muwaaliya lilmushrikiin mushrikiinta muwaalaad u sameeya muu ahayn waa ka ilaahay ka sheegay inu uhi inanii baraaء mima tacbuduun iyo waactazilkum wma tadcuuna min duni اllah qad kanat lakum uswaة xasanaة fi ibrahima wاladina maca id qaluu liqowmihim ina buraaء minkum mima tacbuduuna min duni اllah kafarna bkm wbada baynana wabaynakum اlcadaawaة wاlbagضاء abada xatى tuؤminuu biاllahi waxda hal ishkaal baa haddaba imanaya soo nebi ibraahim ilaahay kumuu ammaanin inuu ahaa xaniifa muqbila calى الtawxiid maayila can الshirk beriiئa min الshirki wa ahlihi see laysu waafajinaya aayaddan iyo aayadaha ku jira fi suuraةi الأncaam ilaahay uu yihi falama jana عalayhi leyl ra'aa kowkaba qaala hada rabbi oo nebi ibraahim buu ilahay ka hadlaya markuu habeenkii usoo galay xidig buu arkay markaasuu yihi hada rabbi rabbigay waa kaas falamaa afala qaala laa uxibu laafilin daahirka aayaddu waa maxay ana ibraahima kaana yactaqid ana alkawkaba rabbuhu nebi ibraahim wuxuu ictiqaadsanaa xidigaasi inuu yahay rabbigii culimadu ishkaalkaa xalintiisa way isku khilaafeen calى aqwaal culimada qaarkood waxay yidhaahdeen kaana munaadiran laa naadiran walaa shaakan hadalkan wuxuu u yihi calى sabiili اmunaadara dood uu qoomkiisi la doodiyo ilzaam kaasaa rabbigaya bal waxa ay ku jawaabaan iyo de si wax ugu ilzaamiyo marka munaadir wa ee naadir ma ahayn mid wax baadhayo oo eegayo oo rabbigii baadidoon ugu jira mu ahayn rabbigii waa garanayey muwaxidna uu ahaa fakana fi siyaaqi اlilzaami liqowmihi wa iqaamati اlxujati calayhim calى jihati الtanazul oo bimacnaa bal kaba soo qaad inuu kaasi rabbiga yahay haddana markuu dhacay ma waxaa dhacay baa rabbigii noqon kara ilzaamayt ama calى sabiil istihzaa jees jees aw tasaa'ul inkaari ama arrintuba inay tahay su-aal inkaar iyo diidma markaa ay ku jirto qowlka markaa culimo badan baa doortay ibnu caiya albagawi ibnu taymiya ibnu lqayim ibnu kahiir haddii sidaa la idhaahdo munaadir buu ahaayo waa doodayey oo qoomkiisuu radinayey ee naadir iyo baaxith ma ahayn dee labada aayadood isma khilaafayaan sifaatkan ilahay u sheegay iyo ayaddaas waxay sheegaysa qowlka labaad wuxuu leeyahay kaana naadiran mutaamilan nebi ibraahim baadidoon buu ku jira iyo baxi marba mid buu moodayay inuu rabbigii yahay mar xidiga mar dayaxa mar qoraxda mid walbana markuu ka waayo sifaadkii rabbinimo ayuu iskaga tegayay ilaa markii u dambeysay uu yaqiinsaday waxaan oo dham inaanay rabbi iyo ilaah toona aanay ahayd oo ilaahay si xaqa ahaa si yaqiina oo dhaba uu u rumeeyey a cadad min alculama baa kaa doortay waxaa kamid a ah ibnu jariir ibnuljawzi haddaba nabiy llahi ibraahim baadidoonkan uu ku jiray muxuu ahaa wejigiis maxaa keenay qoladii sidan yidhi way iskhilaafeen oo qaar waxay yidhahdeen kaana sagiiran gayra mukalaf markuu nebi ibraahim sidan lahaa haada rabbii mar dayax mar qoraxda mar xidig ilma yaroon mukalaf ahayn buu ahaa lakin hada khilaafu daahir اqur'aan waa mid qur'aanka daahirkiisa taas wax daliilana male inuu markaa nabi llahi ibraahim yaraa qowla kale wuxuu leeyahy nebi ibraahim markaa uu naadirka ahaa mutaamilka baaxidka ah kaana fii marxalati min maraaxili cumrihi shaakan marxalad ka mida marxaladihii cumrigiisa oo intaan loo waxyoon hadda la socdo oo uu shakisanaa bay ahayd intaa dabadeed buu ilaahay subxaana tacaala ku hanuuniyey ilى اliimaan اlyaqiini biwaxdaaniyat اllah inuu si dhaba ilaahay kelinimadiisa u rumeeyey marka hadihi اlaaya mutacaliqaة bitilka اlmarxala marxalada nebinimadiisa ka horeysay ee uu shakisanaa ee hanuunka ilaahay aanu helin ayay aayaddaasi ku saabsan tahay aayat lbaabna maxay ku saabsan tahay bilmarxala alati carafa fiiha alxaq watayaqana tawxiid marxaladii uu xaqa gartay ilaahay ku hanuuniyey tawxiidkana u yaqiinsaday qoomkiisana uu ka beri noqday soo waadix ma ya ishkaalka ayaddaas saasaa lagaga jawaabaya waayo aayaddan siday u tusinaysaa maqsuudka baabka maqsuudka baabka muxuu ahaa baa man xaqaqa tawxiida dakhala اljana bigayri xisaabin nacam aayadda halay kaga jirtaa nebi ibraahim inuu tawxiidka xaqiijiyey أن الlaha waصفa khaliil ibrahim bصifaati تqtadي بأnnahu kana muxaqiqa للtwxiid ilahay wuxuu ku sifeeyey khaliilkiisi ibrahim صifaad keensanaysa inuu towxiidka xaqiijiyey صifaadkaasi waa maxay umatn qاnitا xaniifا lam yaku min الmushrikiin shirki oo dhan uu ka marhnaa anwaaعda shirkiga o dhan kabiir iyo صaغيir ظaahir iyo iyo khafi wax kastoo amarka ilaahay khilaafsanna uu ka marhnaayo qaanitan buu ahaa walam yudayic waajiba walam yartaki muxarama waajib ilaahay saarana ma dayicin xaaraanna ma samayn bidca ha noqoto ama macsiya ha noqoto kabiira ha noqoto ama sagiira ha noqoto marka an allaha wasafa khaliil ibraahim bisifatin taqtadii bianahu kana muxaqiqa liltawxiid marka ayadda waxay noo sheegaysaa nebi ibraahim inuu ahaa min almuxaqiqiina litawxiid kuwa tawxiidka xaqiijiya inuu kamid aha jazaagiisiina maxaa laga dhigay haddaba qad jacala allahu jazaahu dukuula aljanati bigayri xisaabin walaa cadaab abaalmarintiisii ilaahay wuxuu ka dhigay inuu jannada galo xisaab la-aan iyo cadaab la-aan taasi aayadda may ku jirtaa aayaddan intan baabka inoogu tal may ku jirtaa kuma jirto kama fii qowlihi tacaala wainahu fi laakhirati la min asaalixiin ilaahay wuxuu yihi aakhirana isagoo sifaadka al aakhirana wuxuu ka mid yahay dadka saalixiinta maaha fi dunya fi laakhiruu min asaalixiin ka mid yahay addunyadana de waa ka mid ahaa lakin aayaddu kay sheegaysaa waa anahu kana min asaalixiin fi laakhira asaalix fi laakhira haddaba waayo qofka la idhaha aakhiro waa qof saalixa ama saalixiintu ka mid yahay fi laakhira huwa alfaa'izu fiiha waa ka aakhiro guuleystay ayuun baa la odhan karaa wainahu fi laakhirati la min aلصaalixiin aclى اlfawz fi laakhirana waa maxay haddaba nebi ibraahim aakhiro kuwa guuleystay buu ku jiraa buuhi ilaahay guusha aakhiro maxaa u sareeya ya aclى اlfawz fi اlaakhira waa dukulu اljana bigayri xisaabi walaa cadaab idan aayadda intaa hore baabka inoogu taalla waxayna tusinaysaa nebi ibraahim inuu ahaa muxaqiq litawxiid marka laga sifaadka lagu sifeeyey intan marka lagu daro wa wainahu fi laakhirati lamin asaalixiinna maxay tusinaysaa tawxiidka uu xaqiijiyey inuu ku mutaystay inuu jannada galo xisaab la-aan iyo iyo cadaab la-aan wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin